بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال العمري قال الحريري رحمه الله وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة ونسبه وجاره بالياء نحو كفيت المسلمات شري وكل ما كسير في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو النذير الفارد في الإعراب فاسمع مقالي واتبع صوابي والجر في الاسم صحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صيف min wailaa wfi min wailaa wfi waxataa wacala min wailaa wfi waxataa wacalaa wacan wamundu uma xaasha wakhala walbaau walkaafu ida ma ziida wallaamu faxfadhaa takun rashiida تكن رشيدا والرب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر تقول ما رأيته مذ يومنا والرب عبد كايس من ربنا ورب تاتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة وطارة تضمار بعد الواوي كقولهم وراكب بجاوي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mulxat licraab waxaynu ku guda jirnay abwaabta loo yaqaano abwaab anniyaaba markaa darsigeenu caawa insha allahu tacaala wuxuu ka bilaabmi doonaa baabu icraabi jamci lmu'anahi saalimi baabkaasuu ka bilaabmi doonaa haada kani baabu icraabi ljamci baabu icraabi jamci lmu'anahi jamaca dhidig icraabtiisa baabkeegii lagaga hadlaayey weeyi jamcii asaalimi nabada galay ee jajabka ka nabadda galay baabkii lagaga warramayey weeyi tacbiirka sheekhu raximah llahu tacaala uu ka cabiray tarjamada jamaca uu ka cabiray waa laysku waafaqsan yahay jamacnimadaasi waa arrin itifaaq ah oo cid diidani ma jirto laakiin raacitaanka sheekhu uu raaciyey almu'anas uu inoo cabiray waa jaryun cala alghaalib sida haalibkaa ayaa unbuu ku dureeray e liannahu qad yakuunu jamcan limudakarin waxaa suuragal ah jamacani inuu mudakar u noqon karo jamac sheekhuna muanaf binu yidhi sooma waa jaryun cala alhaalib mudakar baa laga jamcin karaa sida istablun istablaat waa xero farsooda istablun istablaat baa lagu jamciya waana mudakar sooma haddana waa maxaa la yidhi waa baabuljamci mu'anas binu yidhi sooma marka waa jaryan cala alhaalib tacbiirka sheekhu uu cabiray asaalim iyada lafteedu waa jaryun cala alhaalib waayo waxaa dhici karta liannahu qad yakuunu mukasara mid la jejebiyey inuu noqdaa suuragala rakcatun jamci iminka rakacaat muna tagsiir ku iman sajdatun jamci sajadaat muna tagsiir ku iman haye xubla jamci gabadha uurka la maxaa la odhanaya dumarkii uurka lahaa xublayaat baa la odhanaya muna tagsiir ku iman markaa eeg baabu icraabi ljamci lmu'anahi saalimi cinwaanka uu inooga dhigay jamacnimadu waa itifaaq mu'anafnimada iyo saalimnimada waa laysku hayaa marka waxa fiican waxa fiicnaan lahayd inuu yidhaahdo maa jumica bialifin watain masiidatayn inaynu idhahdo waa waxaa lagu jamciyey alif iyo ta dheeraad a ah eeg masiidatayn asalka hore waa in labadoodu dheeraad ay ka yihiin hadday midi laakiin asal tahay ama tusaalaan alifta asal ama ta'du noqon mayso maxay dee jamc ka dhigi mayso jamcumuanat asaalim ah, ka dhigi ee waxaa shardi ah inay ziyaada yihiin kullu jamcin ama maa jumica bialifin wa ta'in masiidatayn waa waxaa lagu jamciyey alif iyo ta dheeraad ah haddee suaal aal la weydiiyo oo la idhaahdo ta'da iyo alifta sheekhu muxuu ugu gaar yeelay xuruufti kale uga soo doortay ila waxaa layni yidhi maa jumica bialifin watain masiidatin sooma waa waxaa lagu jamciye alif iyo ta dheeraada maxaa looga soo doortay labadan ta'da iyo alifta xuruufta kale dhexdooda waxaa lagaga jawaabayaa liannahumaa yadullaani cala ta'niif labadood wax ay ku tusinayaan dhadignimo aliftuna taniif bay ku tusisaa dee ta'duna ta'niifoo dhadigay ku tusisaa sida aawadeed baa hee looga soo doortay xuruufta kale jamcan jamcu muanata saalim saynu kutubtii horeba kusoo baraarujinay laba qaybood buu qaybsamaa samaaciyun wa qiyaasiyun qayb samaaci ah iyo qayb qiyaasi ah labadaasaa loo qaybiya qaybta qiyaasiga ihi waa lix falqiyaasiyu yataridu fi sitati ashyaa lix shay dhexdood ayuu qiyaas noqonayaa in laga jamciyaa ay qiyaas tahay alawal maa fiihi taau taaniif waxa ay ku jirto ta'da loo yaqaano taau taaniif qiyaasnimo ayaad uga keeni kartaa he jamcu lmuanat asaalim tusaale caaishatun caaishaat faatimatun faatimaat saxiix walala ta labaad maa fiihi alifu taaniihi lmaqsuura waxay ku jirto aliftii loo yaqaanay alifu lmaqsuura soo garan maysaan waxay ku jirta iyada lafteeda isna qiyaas baad uga keenaysaa dikraa ka waran dikrayaat baad odhanaysaa xublaa ka waran xublayaat baad odhanaysaa saxiix walala markaa shaygan hadday ku jirto alifu taaniih almaqsuura qiyaasnimo ayaad uga keenaysaa jamcu lmu'anath asaalim saddex maa fiihi alifu taaniih lmamduuda aliftii loo yaqaani alifutaniit ilmamduuda soo garan maysaan haddii ay shaygan ku jirto isaga laftiisa qiyaas ahaan baa looga keenaya jamcumuanas asaalim saxraaun ka waran saxraawaat baad iska odhanaysaa limaada dee alifu taniit ku jirta qiyaas ahaan baa looga keenaa afraad almu'anath almacnawi waa shay dhadig ah macnawina ah, eeg lafdi ahaan ma oo tusaalaantaadii hore inuu soo sheegnay laakin waa mu'anath laakiin mu'anahnimadiisa waa macnawi tusaale zaynab ka waran dee iminka lafdigan markaynu eegno tadi ma jirto tawtaanid ma ku jirta laakiin waa muanas macnawiya soma maxaa qiyaasaaan baad uga keenaysaa zaynabaad baad odhanaysaa hind ka waran hindaad baad iska odhanaysa saxiix walala qiyaasaan ba uga imanaya ka shanaad miyaa waa musaqaru hayrlcaaqili shay hayrulcaaqila oo la taskiiriyeyna isna waxaa la samaynaya maxay qiyaasaaan baa looga keeni karaa dirham ka waran iminka ya durayhim ka waran durayhim dirham baa durayhim jamcu anasaalim waa laga keeni karaa qiyaasahaan maxaad odhanaysaa durayhimaat baad iska odhanaysaa ka lixaad wasfu hayr اlcaaqili sida macduudaat oo kale waa wasfi waana hayrulcaaqil de ma caaqli bay leedahay may male macduudaat baad iska odhanaysaa jibaal raasiyaat oo kale markaa lixdaa arrimood qiyaas ahaan baa looga keeni karaa meel kastay joogaan bahe jamcu muanas saalim waad ka samayn kartaa misle fanaynta kaas waa ka qiyaasiga lixdaa baaban baad iska xifdayaysaa abyaadba xagga hoose inoogu dhigayaan gurada ka soo qaadqaadan jirnay waqishu fi wanaxwi dikra wadirhamin musaagarin wasaxra wazaynabin wawasfi hayri lcaaqili wagayru daa musallamun linaaqili waqishu qiyaasa uri fi dita kii taada maa fiihi taau taaniif wanaxwi dikraa iyo dikraa iyo wixii lamid a maa fiihi wa dirhamin iyo dirham dirhamkaasoo musaqarin la tasqiiriyey musaqar hayru caaqil soo saama wa saxraa maa fiiha alifutaniis almamduuda wa zaynab almu'anas almacnawi wa wasfi hayrilcaaqilina waa maxay de waa kii u dambeeyey oo wasfi hayrucaaqilkii waayru daa intaa waxaan ahayn musalaman mid loo nabadgelinayo wey oo loo salimayo linaaqili ka soo naqliyey ee soo raray waa loo salimayaabugui intaa masla fahmi lixdaa intaas baad ku xifdiy amaa ka wixii lagu maqlay samac ahaan loo maqlay isagoo jamcu muana tusaalin baad isaga ku dhawaaqaysa wixii aan loo maqlay inta aan ahayna iska keeni kari maysido samaawaat iminka waa loo maqlay ardaat waa loo maqlay hayibaad shimaalaad ummahaad xamaamaad kuwaasoo dhan waa mahay de waa iyagoo saa ugu dhawaaqiya carab la maqlay sooma marka wixii samaaca wixii la maqlaa iyaga waxa weeyaan samaac baa lagu gaabsanaya oo lagu ikhtisaarsanaya saxiix walala qiyaaskana inta aynu tilmaano looga qiyaas qaadanaya haddaba baabkan aynu sharaxnay waa baabkii afraadee ka mid ahaa abwaab anniyaaba waayo waxaynu soo marnay alasmaa alhamsa ma naaba fiihi xarfun an xaraka waxaynu soo marnay jamcu mudakar asaalim maa naaba fiihi xarfun can xaraka waxaynu soo marnay almusanna ma naaba fiihi xarfun can xaraka kan waa baabkii afraade min abwaab niyaaba soo ma haddaba baabkan afraad isaga waa maa naaba fiihi xarakatun can xaraka xaraka isaga xaraka naaibka abwaabu niyaabana xillim u galaa waa xaalatu nas buu galaaday xaalatu nasbi weyan sooma xaalatu wuxuu yidhi sheekhu wakulu jamcin fiihi taa'un zaa'ida farfachu bidami karafci xaamida wanasfuhu wajaruhu bilkasri naxwu kafaytu lmuslimaati shariibu wa kullu jamcin jamac dhammaantii jamacaasoo kaa'inun ahaaday fiihi jamaca dhexdiisa taa'un tay ay ahaatay taadaasoo zaa'idatun dheeraad ah farfac rafci adigu hu jamaca rafci bidami ay bidammati damo ku rafci rafcan rafca rafci rafcahaasoo kaa'inan ahaaday ka rafci xaamidatin xaamidatin rafciheega oo kale wa nasbuhu ay wa nasbu hada aljamci jamaca isaga a nasbihiisa wa jaruhu ay wa jaru hada ljamci jamaca isagaa jarkiisa bilkasri ay kaa'inaani bilkasrati kasra ayaa ay ku sugnaadeen wadaalika tusaale naxu kafaytu waxa aan kaga filaaday almuslimaati dumarkii muslimaadka ahaa sharii xumaantadaydii iyo sharkaygii ayaan kaga filaaday Ah, sharkaygii ayaan ka qabtoon ka joojiyey macno aday kuma jiro labada bayd waa iska basiid waa inta hadda aynii sharaxaye wuxuu ku leeyahay jamac kasta oo ay ku jirto ta zaa'idaa waxaa ku jirta iktifaa calaa xaddi qawlihi tacaalaa saraabiila taqiikum alxarra baa layidhi taqiikum alxarra ay waa min baab aliktifaa walbarda markaa eeg fiihi taun zaaida ma ta keliya mee alifun zaaida ilaa hadda waanag ina dhaa kullu maa jumica bialifin wa taa'in maziidatayn marka iktifaa ku jira waa min baab aliktifaa jamac kasta oo ta'daa zaa'idadii ay ku jirto heeseen idhaahdaa xukunkiisii wuxuu ku yidhi farfaxhu bidami dee bidami eeg isagoo saasoo bilaata ah waa min alqaabi ilbinaa sooma bidamati bayna odhanana marka dama ku rafci buu ku yidhi ka rafci xaamidatin xaamidatin isagoo lamid a xaamidatin maad fahamsan tahay xaamidatin waa mufradkii xaamidatin waa mufrad mufradka maxaa lagu rafciya sow dama laguma rafciyo jamculmu'anatu saalimna xaamidatin damaha aad ku rafcisay isagana ku rafci buu ku leeyahy oo jamcuna saalim xaalad rafca maxaa lagu rafcin jiray dee damaad degi jirta mana damaad degi marka eeg wuxuu kugu fahamsinayaa tusaalaha xaamidatin sidaad u odhanaysid jaa'at xaamidatun uun isagana u dheh jaa'at ilxaamidaatu ma wax adag baa halkaas waa xaalatu rafca soo islamayna fahmin wa nasbuhu wa jaruhu bilkasrina waa maxay xaalatu jar iyo xaalatu nasbana calaamatulicraabkooga wuxuu noqonayaa maxay kasro ayuu noqonaya kasro ayaa uu noqonaya wuxuu tusaaleeyey xaaladii nasbadu tusaaleeyo wuxuu ku yidhi kafaytu lmuslimaati shari kafaytu waa maxay waa ficil iyo faacil kafaytu marka kaafka la fadxiyo fa'dana la fadxiyo saraftu sharii wa dararii wa amsaktu can lmuslimaati weyaan macnaheegu waxaan ka leexiyey sharkaygii iyo dhibaatadaydii oo aan ka qabtay dumarkii muslimaadka ahaa kafaa macnaheeguna oo bimacnaa sarafa wey sarafa kafaaka allaahu sharan hadda la odhan waa maxay macnaheegu bimacnaa sarafahu canka ilaahay kaa leexiyo weeyaan masle fahna inta marka almuslimaati kafaytuda waa ficil iyo faacil almuslimaatina waa mafcuul haye mafcuul calaamatu nasbihi alkasra la ohanaya abwaabu niyaaba halkaasu ka soo galay alkasra niyaaba can ilfatxa wahuwa maanaaba fii xarakatun an xaraka sharriina waa mafcuulkii labaad saa u fahma sharriina waa mafcuulkii labaad ee kafaa weeyi xaasilka muxuu noqonayaa xukunkiisa xaalatu rafcadba maa lagu rafciyayo mufradkiisuu la mid yahay oo saad u odhanaysid jaaat xaamidatun baad odhanaysaa jaaat ilxaamidaatu sidaad u odhanaysid jaaat muslimatun unbaad odhanaysaa jaaat ilmuslimaatu sidaad u odhanaysid jaaat mu'minatun unbaad odhanaysaa jaaat ilmu'minaatu intaa masla fahne xaalatu nasba iyo xaalatu jarna kasraa lagu jaraa maxaynu odhan ra'aytu muslimaatin Eh, marartu bimuslimaatin minaba sidan labada xaaladoodna waa sidaa weeye haddaba jamacan wuxuu leeyahay waxyaalo mulxaqaad u ah oo la soo haleeshiiyo xagga icraabtiisa lagu soo haleeshiiyo waa laba shay lafdiga koobaad waa ismu jamac waana lafdiga ulaatu la dhahdo mufrad ma waa ismu jamcin laa waaxida lahu min lafdi wax mufrada ma ulaatu waa bimacnaa daatu bay la macno tahay la haleeshiiya xagga icraab ahaan marka la eego jamcu lmu'anaf usaalim icraabta la icraaba ayaa la icraabaa ka la haleeshiya waa maa sumiya bihi minhu wixii isaga oo jamcu mu'anaf saalim ka magac laga dhigay tusaale muslimaatu isaga jamcu mu'anaf saalim maaha inantaadii baad muslimaatun u bixisay dee icraabtii jamcu mu'anaf saalim aad jirto kale aad icraabaysaa aan misla fahnaynta jamcu mu'anaf saalim wax adagoo hadda intaa badani dee kuma jira sheekh waxyaalihii laga jamcinaya waxaa laba loo qaybiyaa samaaciyun wa qiyaasiyun qiyaasigii waan idiin tilmaamay xukunkiisiina waa inii sheegay xaalatu rafco iyo xaalatu nasbiyo xaalatu intaba waxaa kaloo aynu sheegnay waxyaalihii mulxaqaada u ahaa ee ecraab ahaan lagu haleeshinayo laba shaya waa lafdiga ulaatu oo ismu la idhaahdo waa ismu jamc iyo maa sumiya bihi minhu wixii isaga oo ka mid ah isaga magac laga dhigay mayna basidayn waxday kuma jiro icraab ahaan kullu jamcin kullu waa iska mubtada jamcina waa mudaaf aye fiihi jaariya majhuurkaasi waa khabar soo taqadumay taa una waa mubtada muahara zaa'idatun taada ka sife farfahu halkaasuu khabarkii dhacaya ayo kullu halkaasuu dhacaya sida aawadeed fa baa la geliya waayo mubtadaha macnalcumuum qabade macnalcumuum buu mubtad sida aawadeed fa baa la geliya iska ilaaliya dee irfacna waad garanaysaa waa ficla mar faacilkiisina adiga weeyaan hada yar ku jirtaana waa mafcuulkii bidami jaari majruurka ku tacaluji ka rafci xaamidatina master go-an bay sifa u tahay rafcan baad soo qadaraysaa rafco rafcahaasoo kaa'inan ka rafci xaamidatin wa nasbuhu waa mubtade wa jaruhuna ku cadaf bilkasrina khabarkii weeyan kainaani bilkasri naxu kafaytin muslimaat sharina hore inuu icraabnay laqmadii maxay noqon wa kullu jamcin jamac dhammaantii jamacaasoo kaa'inun u ahaaday fiihi jamaca dhexdiisa taaun tayayaatay taadaasoo zaa'idatun dheeraad ah farfac rafci adigu hu jamaca bidami ay bidamati damaku rafci rafcan rafca rafci rafcahaasoo kaa'inan ahaaday ka rafci xaamidatin xaamidatin rafcaheeda oo kale wa nasbuhu damiirku yacuudu ila aljamc wanasbuhu ay wanasbu dalika aljamci jamca isaga a nasbihiisa wajaruhu ay wajaru dalika aljamci jamca isagaa jarkiisa kaa'inaani bilkasrati kasra ayaa ay ku sugnaadeen wadalika tusaale naxu kafaytu lmuslimaati shari iyo wixii lamid ah weeyi kafaytu waxa aan kaga filaaday buu yidhi anigu almuslimaati dumarkii muslimaadka ahaa waxa aan kaga filaaday sharii sharkaygii ayaan kaga filaaday sheekhu raxima allahu tacaala abwaabtii abwaabu niyaaba ee sooma abwaabu niyaaba waa toddobaan idinku yidhi waa toddoba bab kutubta horena waynu ku soo marnay shan waa asmaao labana waa afcaal hadaba wuxuu ka tilmaamay abwaabtii abwaabu niyaaba dee ila tafsiir buu gelaya jamcu tafsiir ma min niyaaba la wuxuu ka tilmaamay afar buu ka sheegay maxaa maqan saddex baa maqan asmaadii hal ba ka maqan halka maqan waa maxay ismu ladii laa yansarif muxuu isna ahan jiray de asmaada waa qaybta asmaad asmaade maa naabi fiiha xarakatun an xarag soo geli doona wuxuu ku keeni doonaa insha allahu tacaala manduumada dabayaaqadeedu ku keeni doonaa afcaashiina dee afcaalu khamsiya iyo ficilkii muctalkaabaa inoo hadhay oo iyaga laftoodana wuxuu ku keeni doonaa sheekhu manduumada dabayaaqadeedu ku keeni doona halkan afartaasuu kuu sheegay saa ku ogow haddedayn baabu icraabi jamci tagsiiri jamcu tagsiirka icraabtiisa baabkeedii weeyi idaafada jamac wuu idaafeeyey sheekhu ila waa min baabi idaafati mawsuufi ilaa sifati mawsuufkiibaa sifadiisa loo idaafeeyey asalka hore wuxuu ahaa baabu icraabi ljamci almukasari bu ah kadibna he mawsuufkii baa loo idaafeeyey sifadii dhe mawsuufka la sifaynaya ee jamac ahaa ayaa sifadii lagu sifaynaya oo e, mukasarnimo ah loo idaafeeyey oo la yidhi maxay baabu jamci taksiiri waa iska basidintaas sooma haddaba jamcu taksir maxaa tahay dee kutubta ohan waynu kuso marnay jamcu taksir waxaa maa tagayara fiihi binaau mufradihi waa waxa uu doorsoomay mufradkiisa binyadiisi iyo dhismihiisiibaa doorsoomay imise arrimood buu ku doorsoomaa lix arrimood lixdaa arrimood aan eh, eh, tilmaanne tidhaahdeen waa lix waa bixasab alwujuud laakiin bixasab qisma alcaqliya waa sideed weeyaan sideed bay noqon kartaa laakiin bixasab alwujuud waa lixda ah kutubta horena aynu ku tilmaanay haddana aynu sheegi doonno insha allah lixdaasi imaa binaqsi nuqsaan keliya inuu ku doorsoomo u fiirsa sheekh u fiirsada imaa binaqsi nuqsaan keliya nuqsaan keliya waa maxay shakligii iyo xarakadii iyo qaabkii uu u xarakaysnaa waxba iskamay bedelin laakiin maxaa dhacay waxaa ku yimid naqsi naqsi waa maxay macneegu waxbaa ka go'ay yaa yar markaa jamicii baa yar yaana badan mufradkii baa iyo wa ima biziyaada faqad ziyaado keliya shakligii iyo xarakadii qaabku u xarakaysna waa sidiisii faraha hala gelin keliya maxaa dhacay ziyaada timida meeshii mufradka xuruuftiisii iyaa ka xuruuf badan jamaca ka xuruuf badan ziyaadaduna waa sidaa imisaynu haynaa soo laba maayno ima bitaqyiiri shakli faqad xarakadii unbaa isbedeshayba ziyaadana kuma iman naqsina kumuu iman keliya meesha xarakadii qaabku uu xarakaysnaa mufradku unbaa la bedelay imisaan haynaa saddex baynu haynaa soo ma afar imaa binaqsi maca tabdiili shakli naqsi baa ku yimiday xarakadiina waynu bedelnay imisaan haynaa afar imaa biziyaadati maca tabdiili shakli ziyaadaa timiday shakligii iyo xarakadiina way isbedeshay imisaan haynaa shan wa imaa bialaaati maca saddexdii way ku wada dhaceen naqsina wuu ku yimid dee oo waxbaa ka yaraa laga jaray ziyaadana way ku timid oo lagu daray shakligina wuu isbedelay waa imisa sow lix maa lixdaa wey laakiin haddaynu eegno qisma caqliya haddii aynu eegno sideed bay noqonaysaa sideed say ku noqonaysaa imaa biziyaadati faqad ziyaado keliya wa imaa binaqsi faqad naqsi keliya aw bihimaa macan inay labadooduba wada socdaan labadee wada socda ziyaade iyo iyo naqsi wada socda ow bicadamihima inay labadoodba meesha ka go-an yihiin labadoodiba he naqsina aanu ku jirin ziyaadana aanu ku jirin waa mise afar maynaan afar un laba ku dhufo inu inuu shakligii weliyi inaan u helin sideed maynaan de sideeddaas ka soo baxsa qisma caqliya haddaynu eegno laakiin qisma caqliya labadaa laba tusaale loo waayey oo iyagii iyadiioo ziyaada joogto naqsina u joogo iyadoo labadoodiba ayna joogin shakligiina waxa weeyaan una isbedelin tusaale loo waayo marka maxaynu ku gaabsanaynaa keliya lixdeennaa hore dee umaad tusaaloogi iga rabtiin bay la tahay qaabkana waad kala xabsidaan bay la tahay tusaalayaasha siduumaynu kala horraysiinana maxaynu u horraysiinay imaa binaqsi baynanu soo tukhamatun oo tukham leedha tukhamatun waa waxa loo yaqaano dacadu ruux markay bedelanto daca qurunka tukhamatun waa mufrad jamci muxuu noqonayaa tukhamun buu noqonaya tuhamatun tuhamun keliya maxaa isbedelay naqsi naqsiunbaa ku dhacayba yaa yar iminka jamci baa yar yaana badan mufradkii baa badan xaraka ma isbedeshay haddaba waa jamca qaabka loo bedele saw la soco ta labaad maxay ahayd ziyaadun baa ku timiday ziyaado un ku timiday sinwon waa laanta keliya sinwan waa laamaha faraha badan ka waran sinwan iminkana maxaa keliya yimiday ziyaadun baa timidayde ziyaado maad timata shakliga iyo qaabku mufradku u xarakaysna waa sidiisii ta saddexaad maxay ahayd tabdiilu shakli soo ma xarakadun baa isbedelaysaa asad ka waran maxaynu odhanaynaa usud ama ustun badhe labada waa luqataane soo sax ma keliya maxaa isbedelay shakligun baa isbedelay iyadoo naqsi uu ku yimiday xarakadiinaa isbedeshay sarir surur rasuul rusul rasuul iyo rusul rasuul buu mufradkaa ra bifatxi ra jamcina maxaa la yidhi ru bidami ra muna tabdiiru shakliman waa mid labada naqsi baa ku dhacay oo mufradkaa badnaaboo ku jiray wow rasuul soo ma facuul iminkana maxaa la yidhi rusul fucul saxiix walalah ka afraad biziyaadati maca tabdiil ashakli biziyaadati waan ujeeda biziyaadati maca tabdiil ashakli tusaaleegu muxuu noqonaya ya biziyaada maca tabdiil ashakli kitaabun oo kutub la yidhi muxuu noqonayaa rasuulun oo rusul la yidhi buu lamid yahay isagu wa naqsigaasaa ku dhacay saxiix wala la waa rajulun rijaalun rajulun rijaalun u fiirso ra buu ahaa bifatxi ra ri baa la bikasri ra rajul iyo rijaal mana halkaasaan ziyaadaa la socoto oo mufradka rajul buu ahaa dee alif kuma jirin laakiin jamci maxaa inoo soo biray alifaa inoo soo birtay rijaal baa la yidhi maxaynu haynaa shan baan haynaa soo ma maxay noo laaban saddexdii baa ku kulmay naqsina wuu ku dhacay ziyaadana way ku dhacday shakligina wuu isbedelay hulaamun baa la yidhi maxay hilmaan bal u fiirsadaadaba mufradkii muxuu ahaa ulaan ulaan jamcina maxaa la yidhi i orta soo tabdiir shakligii ma haysaan naqsigii inaan raadino ulaa laamkan maxaa ku xigay alif hilman imika mu ku xigay alif may ziyaadaa timiday alifta xagga dambe ka raacayo nuunku muna ziyaadayn muna ziyaadayn waa ziyaado markaa saddexdiba way ku kulmeen naqsina wuu ku yimiday ziyaadana way ku timiday shakligina wuu isbedelay markaa lixdaas maatahe ku dhegaysaan waxaa jirta waxyaalo waxa weeyaan siiqooyin uu leeyahay oo jamculkasri iyo jamculqilo iyo ayaa loo qaybiyaa insha alla kutubtana ku gaari doonaa mid kastoo jamculkasra iyo jamculqilaha ka midina siyaq buu leeyahay siiqooyin insha alla waynu gaari doonaa laqmada u fiirsada marka وكل ma ksira في الجموع kالأsد والأبyاaت والربوع فhو نdير الفrد في الإعراب فاسمع مقالي واتبع صوابي wuxuu yihi sheekhu وكل ma ay وكل اldي kii dhammaantii kusira la jejabiyey ay huwa maaga fi ljumuuci ay min aljumuuci jumuucda xaggooda laga jejabiyey ama min aljumuuci jumuucda xaalada uu ka mid yahay wadaalika tusaale kalusti kaainun usti waaba libaaxyadii oo kale walabyaati guryihii oo kale warubuuci guryihii oo kale fahwa maa kusirahaasi nadiirulfardi ay nadiirulmufradi mufradka mid lamid a weeyi filicraabi icraabta ayuu kula mid yahay ee fasma ay fastamic dhegayso maqaali ay maquuli waxa aan kuugu qowlayo oo watabic raac daalib yahow ama saa'il yahow sawaabii ay sawaaba maquuli qowlkaan ku leeyahay sawaabkiisa iyo toosnidiisa raac buu ku yidhi sheeku mayna basid waa intaan sharaxayn un ma wuxuu ku yidhi shay kasta oo la jejebiyey oo jumuucda ka mid a ah, fii bimacnaa min weeyaan ya xuruuf uljaar yanuubu bacduhaa can bacdin soo qaacidayn soo celin jirna ma markaa fiidaasi waa bimacnaa min weey kal usti u fiirso usti iminka waa maxay waa jamcu tagsiir ustidan lafteedu sidaasay jamcu tagsiir ku tahay culimada qaarkood leyin oo waa luqo asadna waa luqo waxaan ujeeda usud usud iyadoo la wada damiyo asad ile waa mufradkii maa usud waa libaaxyo ustunna waa la mid waa jamac iyada lafteedu marka waa laba luqo bay leeyihin waa laba luqo yidhahdeen haddaba u fiirso inaad ka soo saartaan baan doonayaa lixdii qaab ee isbeddelku ugu dhacay usdun yuu yahay marka ama usud yuu yahay waa tabdiilu shakli faqad waxa isbedelan qaabkii loo xarakaynayay ziyaadana kuma jirto naqsina kuma jiro wal abyaati waa guryo manaasil buu hadda u jeedaa laakiin waxaa caan baxday haddee guri la jamciyo in lagu jamciyo buyuut taasaa u taqaani sooma buyuut saasaa hadda hase yeeshe halkan abyaadan wuxuu uga jeedaa manaasil abyaat waxay caam ku tahay halka bayt ee gabaygaa marka la jamciyo abyaat baa la caam ku tahay loo kala yaqaana laakin hadda halkan wuxuu ujeedaa manaasishii iyo guryihin buu jeedaa laakiin sida caamkaa dee guri la jamciyo waa buyuut wey rubuucda lafteedu abyaat aynu isdul taagne waa jamcu tagsiir baa tirahdeen soo waa jamcu tagsiir haye oo sheekh sotota ku jirta sota alifta taa ka sii damaysa jamcu aanu saalim لماذا أبيات وأجم وأنا صالم بيا بس مو مرين شيخ شعب شكور كور يا waa iska ilaaliyo iyo in hoos maraya oo la idin odhan karaa sooma iminka maxaa idin lahaa maa jumica biarisin wataa'in masiidatayn baa shardi inay ziyaada yihiin iminka baytun ta'dan asalkii hore ka mid tahay waa inasaa u fahantinya marka hadda la sontadani ku jirta jammaanusaalim sheekh asalkii hore kamid ahd asal jammaanusaalimna muxuu shardigiisu ahaa tada ama aliftu inay ziyaado yihiin de saxiix walala masiidateyn baa shardi a labadooduba in ahaayeen sooma waayahay haddaba abyat iminka maxaa isbedelay tabdiir shakli maa ziyaada rajul rijaal bay lamid tahay waa tabdiir shakli maa ziyaada wrubuuci waa jamcu rabcin rabcin buu mufradkaa maxaa tana dhacay tabdiir shakli maca ziyaada rabcin buu asalkii ah maxaana wow baa lagu soo daray sooma waa tabdiilu shakli ma ah aziyaada wax adagoo kusii jiraa ma jiro fahwa nadiiru lfardi fi licraabi sheekhu dardaaran buu kuu raaciyo wuxuu ku yidhi fasnac maqaalii watabic sawaabi ya fasnac maqaalii watabic sawaabi mar haddii arrintaa aad soo garatay buu ku yidhi aad doontidna inaad curuumtii sugtid waa niyo maqaalada aan ku leeyahay dhegta u dhig oo dhegta u raarici sawaabka hadalka aan ku leeyahay ina raac muxuu ku leeyahay waxaa khalad ah ee qawaacidka naxwaha khilaafsan ee aan idhaahdo ha raacin bu leya khaladkayga aniga igu raacin bu uri sheekhu soo ma argti laakiin wixii sawaab ah ee waafaqsan qawaacidda naxwaha ee aan idhi raac bu guyidhi saxiix walala laakiin ha odhan un xariiri baa yidhi wax khalada oo aan ku khilaafay nimanka oo qawaaciddii naxwaha khilaafsan oon anuu idhi haddaba jooginuna waxa sawaab ah raac bu ku leeyahy khaladkayga igu raacin bu kuyidhi soo ma aragti waa nasteexo wa kullu maa kusira dayacraama iska fududa mar kasta waa laqmadaad ku fahmaysiinba isu taagi mayna mar kasta wa kullu maa ay wa kulluladii kii dhammaantii kusira la jajabiyey ay huwa maaga min aljumuu fi ljumuuci ay min aljumuuci jumuucda xaggeeda laga jajabiyey ama min aljumuuci jumuucda xaalada uu ka mid yahay waxaa la jajabiyey naafaalan ka sifeynaa ayaan ka xaalinana wadaalika tusaale kaa inuu wuxuuba ahaaday kalusti libaaxyadii oo kale walabyaati iyo guryihii oo kale walrubuuci iyo guryihii oo kale fahwa maa kusirahaasi fahda maxaa loo geliya inaan macna alcumuum qaba soo ma waa fahwa maakusirahaasi nadiirulfardi ay nadiirulmufradi mufradka mid lamid a weeyi oo waaba jamca mufradka suu la mid yahay qaabkuu kala midkaabuu kuu sheegay sheekhu wuxuu kuhi fi licraabi xagga icraabtuu kala mid yahay nadiir baan ku taxallujinana xagga icraabtuu kala mid yahay de midna waaba mufrad midna waa jamc saa waa inaad ufahamtid fasmac ay fastamic raarici oo dhegta u raarici maqaali ay maquuli waxa aan oo watabic sawaabi ay sawaaba maquuli qowlka aan kuleeyahay sawaabkiisa iyo toosnidiisana raac buu ku yidhi sheekhu baabu fii xuruufil jarbi halkaa xuruufu jargi bu sheekhu ka bilaabi doonaa kulley haddadun caawamada joogtay la tahay sooma caawa insha allah halkaasaan iskaga gaabsananaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk